bismillahi raxmaan raxiim marka hore aad baan idin salaamayaa adiga iyo guud ahaan saxaafadda soomaaliya meel kasta ay joogtaan intaa kadib runtii waxaa xusid mudan in la xusana u baahan inaan laga aamusanna u baahan wacyiga maanta jira gaar ahaan maamulka puntland ama goboleedka puntland ee uu hadda madaxweynaha ka yahay cabdulla cali gaas markaa saddex arrimood aan xuso lamber kow dhinaca siyaasadda dhaqaalaha maamulka saddexda marka la eego aan ku hormarno dhinaca siyaasadda maraan ku hormar dhinaca siyaasadda waad ogtahay oo wuxuu isku taagay ama uu ka hor yimi maamulka federaalka isagoo xiriirka u gooyo dhowaan toddobaadkii hore wuxuu sidoo kale mar walba wararkiisa kusoo bandhigaa ama carabka ku adkeeya inkastoo waayaan uu ka gaabsaday oo aada moodo inu sidii hore ahayn maamulada deriska ah sida somalilan iyo wixii lamid ah dhinaca dhaqaalaha markaan kusoo laabto waxaad moodaa inta uu hadda joogay in yar in laga bixiyay mushaarooyinkii dadka in ay hadda wasaaradaha qaybtooda intooda badan aysan helin adeegoodii in dakhliga iyo dhaqaalaha kusoo gala uu wanaagsan yahay in uu target ku yahay maxaa la yidhaahdaa markaa xagga maalka u laabto maamulkii hore ama sida agaasimayaasha guud iyo wasaaradaha uusan hore xil uga siin maamulkii hore inuu hadda jafayo oo hoos usoo laabtay agaasimaha guud ilaa agaasima waaxeed oo aada moodo inuu ku shaqeynayo hab hab maxaa layihahaa uu aad u safaynayo ama uga hortegayo maamulkii hore shaqaalihii ka tirsanaa taasoo keenaysa marka xagga maamulka la eego caqabado oo tusaale haddaan usoo qaadana laba cisho ka hor raag iyo ama t v puntland oo dhan waxaa qabsaday ciidan markii dambena duruuftu ku khasabtay in oday dhaqameed ay ka sabsabaan oo laga sii daayo marka waxyaabahaasoo dhan marka la eego waa caqabad taagan oo hadda dalku cusub oo aan la filaynin lagana filaynin maamulkii cabdiwey hadda raggan in xilalka qaadista in hadda uu ku dhiirado maxaa u sababa marka aan aan aan hadda eego matsalan labo ama saddex aan ka xubso hay-aadka uu xilalka ka qaaday matsalan maamulka ciidanka mariinska ama ciidanka ilaalada xeebaha ee puntland waxaa hore madaxuga ahaa maxamed cabdiraxmaan soole uu bedelay wax ku bedelay faamiligiisa nin ah sidoo kaleeto waxa uu bedelay dhowr meelood oo kale oo saas oo kale uu ku bedelay qoyskiisa halkii laga filayay inuu maaragtay la yimaado hab maamul modereen ah ama gud insan aqoon iyo xirfad iyo profesornimadii iyo aqoontii uu caalamka ka kasbaday iyo isaga oo jaamacad sare oo maraykana macalinka ah oo aan laga fiirinay inuu halqabanaya u dhaqmo oo uu hadda moses inuu meel hoose bahasha ka bilaabay waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba hadda opsit ah oo aan hore uga dhici jirin oo cillad cusub ah waa hagaag sidee u saameynaysaa jiritaanka maamulkiisa tilaabadan ay qaadayaan maleeshiyaadka waxay u saameynaysaa laba sababo number kow horta maamulkii hore oo cabdiraxmaan faroore oo weli awood ku dalka aana ka bixin intooda badan oo jooga xaadir ah lamber labo bulshadii oo ninkan isbedel ka sugeysay sida uu ku dhawaaqay markii uu jaarankii ku jiray masarka ku jiray oo isbedel aan la imanin markaas hadda waxaa shalay ilaa doraad waxaad dareemaysay in tifiyada ama meelaha qaarkood lagu qabanaysay saxaafadood qabaailka qaarkii sida gardafuy dad ka tirsan ee xalay mediaha soo bandhigeen inay diidan yihiin maamul kala dhisin gobolkaa loo dhisay abuur cusub ah ayna ka hor imanayaan wixii mas uuliyaddaas ama dhibaatada ka timaadana mas-uuliyadeeda loo saaray madaxweyne siday u hadleen ama hadal ku yidhahdeen marka waa saameyn culus baa hadalhaynta ugu badan hadda jirta runtii waxa isbedel la-aanta isbedelka uu sheegay oo laga laayahay iyo rajiimka hore oo iyagu dhowl awood iyo ilbaxnimo iyo firfircoone iyo dhaqaanaintaba ku leh marka saameyntu ma maaha mid yar maaha waa hagaag xubnaha rajiimka hore ee qalqalka dhalin karaya beesha farool un miyay kasoo jeedaan mise in beelo kale oo rag xidalka haya ayaa xidalkoodii laga xayuubay bilxaqiiqa markaan ku hadlo waxa weeye hadda taataabashada ugu badane waa heer garoowe taataabashada meelaha aada loo taataabtay oo majority marka aan xisaabino waa reer garoowe laakiin way jiraan meelo kaleeto oo maaragtay la taataabtay lakiin hadda dhaliisha ama caqabada kuwaad meesha volcanic uu ka bilowda waa reer garoowe muxuu halkaa u doorbiday in seeftiisa uu ku bilaabo wallahi horta waxay ku qurax badan lahayd inaad isaga kudhisa wareysiga lala sameeyo inkastoo ay adag tahay in la helo ama uu ka jawaabo laakiin dabcan waxaad moodaa inay jaalankii ama tartankii hore hab caadifad ay ku bilaabatay ayna ku dhaqan gashay hadda waxaa kaloo loo labeyn karaa ama qol kalaad la oran karaa bulshada ama mujtamaca ku xeeran sida consultantiga ama talabixinta ama idaarad ahaan u dhow dhow oo aan ahayn dad khibrad iyo wadaniyad iyo maamul iyo shaksiyad iyo intaas oo dhan ay ka maqantahay keliya laakiin qiimeynaya inay garabaatiga iyo jaakadaas ugu jiraan oo madaxtooyada dhex taagan yihiin keliya ay muuqato iyo eh, maamulkii hore oo runtii taf la oran kaya waa dad fircoon oo bulshada dhex galay taaban weynna ku lahaa ila badanna hadda haysta iyo kuwaana ilihii ka xiran yihiin qodata cusub meesha joogta intaasoo dhanba waa la dhihi karaa way tahay waxyaabaha maaragtay isay hadda cudurka ku ah arrimaha ammaanka ka waran maamulka cabdiweligaas ma ka hortageen weerarada ku socda runtii xagga security ama amnigu in badan uu fiicnaa hase ahaatee dhawaan qarax aan la filanaynin oo si khatara u dhacay oo saraakiil toos loo beegsaday ayaa jiray dadaal xaggooda ka yimid lama dhihi karo wuu ku jiraa amnigu waxyaabaha markii la dooranayay uu sheeganayay waxaa ka mid a ah in musuq maasuq uu la dagaalamayo haddana musuq maasuq ayaa durbaba la dareemaya sida afkaada aan ka dareemayo oo jagooyinkii beeshiisa ayuu ku safaya taa ka waran kacdoo ma ka dhalan kara runtii waa lawada dareemayaa oo si guud iyo si gaargaar ah waa loo dareemayaa inay arrintaas ay jirto oo weliba ay tahay arrin waadixa oo fadeexad ah oo hadda taagan mar walbana way dhacdaa ama hadalhaynta in budget ama dhaqaale fara badan la lunsaday uu ku celceliyaa stiil inuu ku sameynayo maxaa layihahdaa musuq maasuq laakiin waxaa soo dhameeyay ma ma aha wax hadda dhalay ama wax looga dayan karo ama lagu reyrayn karo ama la oran karo waxbuu iska bedelay ilaa inuu waxyeelo sii kororto maahan ma jirto waxaana la oran karaa waxa uu leeyahay waa uun waxaa afka qaaraan lagu yihahdo livingstokin ama afka baarkiisa muqdisho in qurba joog ayaa hareereysay maamulkii dowladda iyaga ayaa u badan xilalka qabanaya wasiiradii sidoo kale cabdiweli gaas isna waxaa lagu eedeynayaa in qoryaha muqdisho waxba uusan ka duwaneen oo qurba joog uu la yimid taasi oo dhalisay in mucaarad adag dhanka gudaha uu kala kulmo isdul istaag arrinkaa ku sameeyba runtii taas waxaa la oran karaa dalkao dhan ayay ka jirtaa oo waxa weeye dadka maanta dalka madaxda ka ahaa ama somalilan ha ahaato ama somaliyada kale ha ahaato ama muqdisho ha ahaato waxay u badan yihiin dadkaas diaspora la yidhaahdo ama dadka qurba joogta ah ayagana waxaa moodaa dad dee rumuud lagu hagaayo oo waagii dadka sideetameyadu ay dadka soomaalidu dhoofi jireen ama ay dibada u dhoofi jireen waxaan joogi jiray muqdisho anigu oo ku soo bartay oo aan aada ula socday dhaqdhaqaaqa bulshada sida caalamku marka qofka uu isdhiibo sida jarmalka norway sweden iyo wadamo lamid ah maca talyaaniga qofka waa la duyin jiray waa la qaabili jiray markaasaan waxaan oran jirnay soddon sano kadib waxaa nagu soo noqon doona ama konton sano kadib dad kristaan ah ama dad fikir kala wata oo cilmiyaaniin oo dalka dib ula wareega laakiin waxay ahayd qorshe reer yurub iyo maraykanku ay degsadeen ayna intii ay ugu talagaleen in ka yar ku guuleysteen inay dib ugu soo laabtaan dalkii taas ayaa la dhihi karaa waa wax jira oo rasmi ah saadaashaasi dee tabaadka ayaan inagoo arday yaryar bixin jirnay maantana si life ayaa loo arkaa marka taas wuxuu kala mid yahay si guud soomaaliya kala mid yahay marka waxaad leedahay siyaasiyiintiina iyo rag kale waa laga tagay ha wallahi waa bil xaqiiqa saas maxaa idinla gudboon idinkuna runtii qodobka koowaad oo haddeer ummadani ay weli ku degan tahay oo aysan corruption iyo iska horimaad iyo buuq iyo sawaxan iyo aysan u samaynin waxa weeye waxaa la yihi janis ha la siiyo ereyga ugu badan la waxa weye fursad ha la siiyo waa cusub yahay ha loo nasteexeeyo tartiib tartiib adigu waxaa dadku u badan yahay fikirkooda ama talooyinka markaa meelaha laysugu yimaado ama odayaasha si gaar laysu arko oo bal ninkaa bal sanad bal sanad bal sanad ha layska daayo way u badan tahay laakiin ma filayo inay sanad la gaaro sanad qiyaasteeda wasiirada ka waran sidee u shaqeeyaan runtii markaan ka reebo laba ama saddex wasaaradood wax activity ah oo ay leeyihiin ma jirto runtii ninka wasiirka waxbarashada oo dee wasaaradaas waxaa moodaa inay aada u shaqeynayso ay wanaagsan tahay wasaaradda maaliyadda oo dee dakhliga dawladdu ama meesha ugu haboon wax kasoo galaan ahna iyaduna waa way way waxaad moodaa dakhligii ay hayso oo wax soo xereynayso meeshuu doona waxa ka baxee inkastoo aada loogu eedeynayo in wasaara dadka xaqa ulahaa aysan mushaaradii xataa aysan bixine lacagtii si kale ay u baxayso laakiin waa wasaarad shaqeynaysa sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxaa moodaa wasaarad shaqeynaysa runtii wasaaradaha kale wasaaradda cadaalada waa arkay tan deegaanka waa arkay arrimahan gudaha waa tegey amniga waa tegey dhammaan waxaan u arkay wasaarada aan shaqeyneyn shaqadoodiina aan u madax banaaneyn ama aan aan ku habooneyn ama aan aqoon ulahaynba shaqadii qaban lahaayeen